الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli kitaabkii buluuqaanu ku dhex jirnaa waxaanu maraynay zakada iyo arrimooyinkeeda kitaabu zakaati zakadii ayuu markaa kitaab u yahay waanu soo tilmaanay zaka waxa loola jeedo can ibni cabbaasin cabdullahi bni cabbaas radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay nebigii allah ayaa bacada diray mucaadan mucaad buu diray radia allahu canhu ila alyamani buu u diray fadakara alxadiida xadiiskii buu xusay xadiidku waa dheeraa wafiihi waxaa ku jiray anna allaha ilaahay iftarada inuu ku farad yeelay calayhim korkooda sadaqatan sadaqo oo fii amwaalihim maalkooda dhex ahaaday tu'khadu waa laga qaadayaa sadaqadaa min agniyaa'ihim taajiradooda laga qaada faturaddu waxaa lagu celinayaa fii fuqaraa'ihim fuqaradooda faqiiriintoodun baa la siinayaa muttafaqun calayhi walafdu lilbukhaari lafdiga bukaari baa markaa iskale wa can anasin radia allahu canhu anas ibni maalik ana abaabakrn sidiiq abaabakr sidiiq radia allahu canhu ayaa ka taba qoray lahu anas buu u qoray haadihi midani fariidat waa fariido fariidatu sadaqati zakada faradkeedii waaye allatii taasoo faradahaa oo ku farad yeeluu ku waajib yeelay rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam cala almuslimiina muslimiinta dushooda iyo walatii tii amara allaahu ilaahay uu amray biha ayada rasuulahu rasuulkiisa ninkaanas la yidhaahda si uu sakada uga aruuriyo meeshii markaa uu joogay yuu abuubakar warqadan u qoray habkii sakada uu u qaadi lahaa ayuuna markaa u sheegayo walatii waana tii amara allahu ilaahay uu amray bihaa ayada rasuulahu rasuulkiisa fii arbacin wa cishriina afar iyo labaatankii oo min alibili geel ah iyo famaa duunaha wixii ka yar afar iyo labaatan alghanamu hanam baa laga qaadayaa oo waxaa laga rabaa ari ama neefriya inuu markaa qofku bixiyo iyo wixii ka yar markuu leeyahy wuxuu ula jeedaa fii kulli khamsin shantiiba shaatun riba ahaatay waaye shantii neef oo geel ahba ribuu qofku ka bixinayaa fa idaa balaqad haddii ay gaarto khamsan wa cishriina shan iyo labaatan waa geeli ilaa khamsin wa halaaثiina ilaa uu ka gaaro soddon iyo shanna fa fiihaa waxaa dhexdeeda ahaatay bintu makhaadin unha ina uurley oo dhadig ah ayaa markaa laga rabaa ayuu markaa bixinayaa oo gudaheeda ahaadoo ku waajibtay waa midda hooyadeed waa midda hooyadeed da'dii dambe ay riman tahay taasaa markaa laga qaadayaa oo weliba unfa ah fa in lam takun haddaysan ahayn uusan hayninna fabnu labuuni fabnu eh, labunin oo dakar ah waa ina caanoley oo lab ah kaasuu markaa qofku bixinayaa waa qurba hooyadii da'dii labaad ay markaa irmaan tahay taasuu markaa qaadayaa oo waa mataqaanaa mid eh, da'dii ay irmaan tahay tii horena uur bay markaa ku jirtay midkaan baa markaa weyno laakiin waa dhadig oo aan dhehe waa lab taana waa dhadigoo saan soo tilmaannay dhadigaa mar kasta fadli badan oo mar walba nafciyo waxtar badan waaye sidaa darteed baa haddii la waayo mid ka weyn oo dakara markaa laga rabaa fa idaa balaqat haddii ay gaarto waa geelii ama uu gaaro sittan wa alaaiina soddon iyo lix neef ilaa uu ka gaaro hamsin wa arbaciina afartan iyo shan inta intaa u dhaxaysa fa fiiha waxaa laga rabaa oo laga qaadaya oo gudaheeda ahaaday bintu labuunin inacaanoley oo unhaa unha markaa ah dhadig markaa ah fa idaa balaqad haddii uu gaaro geela sittan wa arbiciina afartan iyo lix ilaa sittiin uu ka gaara lixdan fa fiihaa xiqatun mid xiqo ah ayuu markaa bixinayaa mid mudatay ayuu markaa bixinayaa oo xiqo ah ljamali inuu geelu abaahiyo ee geelu markaa ay diyaar u tahay taasuu markaa bixinayaa xiqo macnaha fa idaa haddii balaqad ay gaarto waaxidatan iyo wa sittiina lixdan iyo kow ilaa uu ka gaaro khamsin iyo wa sabciina toddobaatan iyo shan geela uu ka gaaro kow iyo lixdan ka bilow ilaa uu ka gaaro khamsin iyo wa sabciina waa toddobaatan iyo shan fa fiiha jadaca jadaca markaa gudaheeda ahaatay jadaca markaa laga bixinayaa waa mid ilka jabsato intay afar da'dii ka baxday tii shanaad markaa gashay fa idaa balaqad haddii ay gaarto ama geelii uu gaaro sittan wa sabciina toddobaatan iyo lix ilaa uu ka gaaro tisciina waa sagaashan fa fiihaa waxaa laga qaadayaa oo gudaheedoo laga rabaa bintaa laboonin bintaa laboonin baa laga rabaa mid mataqaanaa ama labo bintaa oo mataqaanaa labuun ah macnaha waxaa laga rabaa caanool mataqaanaa ina caanooley laba mar ah ayaa markaa laga bixinayaa fa idaa balaqat haddii uu gaara geel ixdaa wa tisciina sagaashan iyo koob ilaa uu ka gaaro cishiriina wa mi'a boqol iyo labaatan fa fiihaa xiqataani laba xiqa laga rabaa oo taruuqata aljamali u diyaar ah amase gaaray abaahintii geela laba xiqa ayuu markaa bixinayaa laba mudatay ama mutaysato da-daa markaa ku jirta fa idaa zaadat hadduu ziyaado geeli calaa cishiriina wa mi'atin boqol iyo labaatan hadduu ka bato fa fii kulli arbaciin afartankii kastaba bintu labunin wa fii kulli khamsiin kontankii kastana xiqaba markaa laga bixinayaa kontonkii walba xiqa laga bixinayaa afartankii kastana bintu laboon ayuu markaa qofku bixinayaa waman lam yakun qofkaan ahaanin macahu micigiisuusan haysanin ilaa arbacun afar oo min alibili geel maahee wax kalama haysto falaysa fiiha sadaqa wax zakaa markaa lagama rabakaa kaa zaka ku waajibtay ma laha ilaa an yashaaa rabbuha rabbigeed inuu doono maahee macnaa qofkii lahaa qofka geela lahaa inuu asaga iska doono ou iska tatawuco iska suno fasho ilaahayna ajirkeeda ka siiyo ee inuu arko in geelii dadku ay ka sakaynayaan asagana uu yidhaahda afar neef oo geel baa ii joogta xilligii sakadee shanta iima gaarin laakiin neefkan iga sii qabta islaamku waxaa usii tabo oo muslimiintii dadka baahan uu saa ugu tabarruco inuu doono asaga maahane laakiin ninka sake aruuriyaha ah afar geela ninkii haystaa waxba inuu ka qaada ma aha laakiin hadduu asagu isaga dhiibo iska bixiyo waa mawduuc kale wa fii sadaqati alghanami ariga sadaqadiisa fii saahimatihaa teeda saa'imadee foofta idaa kaanat arbaciina hadday afartan gaarto oay ahaato afartan neef oo ari ah ilaa laga gaaro cishiriina wa mi'atin boqol iyo labaatan shaad oo riyood shaatun ribaa laga bixinayaa afartan buu ku bilaabanayaa afartan wixii ka yar zake lagama rabo afartan haddii uu wax ku darsado ee uu sii bato ee uu sii socdo hashahri buu bixinayaa ilaa uu ka gaaraya boqol iyo labaatan neef oo ari ah fa idaa zaadat hadduu kordhow ku ziyaado calaa cishriina wa mi'atin boqol iyo labaatankii uu ka uu macnaha fa e, idaa zaadat hadday ziyaado calaa cishriina wa mia ilaa uu ka gaara miatayn fa fiiha shaataani laba riyood baa markaa laga rabaa asagana laba neef oo ari ah ayuu markaa ka bixinayaa boqol iyo labaatanka hadduu xabad ku darsado lababaa bilaabanaysaa ilaa laba boqol uu ka gaarana labadaa neef unbaa soconaysaa fa idaa zaadad hadduu ziyaado oo ka kordho calaa mi'atayn laba boqol ilaa alaaثa mia uu ka gaaro arigii waaye fa fiiha alaaثu shiyaa saddex aribaa markaa laga bixinaa ama saddex neefoo ari ah faidaa zaadat calىa alaaثa miatin saddex boqol hadduu ka bato fa fii kulli miatin shaad boqolkii kasta boqol boqol baa loo fiirinayaa markaa boqolkii kastaba riba markaa laga bixinayaa faidaa kaanat haddii ay tahay saa'imatu rajul ninka midda u ufofta ee arigaa naaqisatun mid ka yar calaa arbaciina shaatin afartan riyood shaatan waaxida hal ri hadday ka yar tahay afartan neef kuuma dhamma hal xabba xataa hadday dhiman tahay falaysa fiiha sadaqa wax sadaqaa dushiisa ah ma jirto ama xoolaha dhexdooda ah wax sadaqaa markaa lagama rabo ilaa an yashaaa rabbuhaa rabbigeed inuu doono maahan ninkii lahaabaa loola jeedaa inuu asagu iska sunafashuu iska dhiibto maahane wax markaa laga rabo ma jiro oo zako ku waajibi mayso haddii afartan neef uu xabad markaa dhiman yahay walaa yujmacu lama jamciyo oo ma bannaana in laysku keeno bayna mutafariqin mid kala tagsan walaa yufara walaa yufa walaa yufaraqu mana la kala geeyo bayna mujtamicin kuwa urursan oo meel isugu jira khashyata asadaqati ayadoo sadaqa laga baqaayo sadaqa ka cabsigeeda darteed ari iyo xoolo isku jirayna ayadoo zakadii laga baqayo lama kala geyn karo oo marka hore isku jiray isku daaq ahaa isku waraab ahaa isku foof ahaa kuwa kala tagsanaana layskuma keeni karo kuwa isku jirayna lama kala geyn karo ayadoo sadaqadii laga baqaayo ama laga cabsanayo isku jarka iyo kala goynta say ku noqon kartaa macnaha sadaqana looga cabsanayaa kala geynta waxaa loola jeedaa oo matalan laba waxaa isku jira neefaf soddon iyo soddon ah ayuu qof haystaa macnaha laba qof baa isla leh ninkiiba soddon neef buu markaa leeyahay waa lixdan neef oo ari ah lixdanka neef waxaa laga qaadayaa hal neef oo markaa ari abaa laga qaadayaa ayagoo diidaya neefka inuu ka baxo yaa zakadu markay soo dhowaatay ninkii zakada qaaday tuulada uu soo galo yay kala baxsanayaan marka oo kanna buu gaar u bixinayaa kanna soddonkiisii buu gaar u bixinayaa soddonka zake lagama rabo ilaa afartan uu gaaro waayo waata hadda soo marnay taa'imada qofka u fooftaa afartan neef hadduu xabad dhiman yahay sadaqa markaa lagama rabo marka sidaa darteed baa qofba soddonkiisii yuu markaa la baxayaa marka horena waa isku jireen lixdan neef bay ahaayeen neef ari baa laga qaadi lahaa marka waa kala qaydkan loola jeedaa isugeyntana maxaa laga wadaa ayadoo sadaqada laga baqaayo afartan neef oo ari ah oo nin haystay iyo afartan kaloo nin haystay ayaa markaa jiray labadaa neef kiiba labadaa qofood kiiba afartan iyo afartani saabkii wuu gaahay kanna hal neef baa laga qaadi lahaa kanna neef kalaa laga qaadi lahaa labadaa neef bixitaan ayagoo ay diidayaan yaa waxay leeyihiin niyoo aan isku darsano afartan iyo afartankaaga keen waa la isku darayaa waxay noqonayaan siddeetan neef oo ari ah siddeetankii neef ee ariya meeqa laga qaadayaa waxaa laga qaadayaa hal neef oo markaa ari ah mid baa meesha ku baaqanaya oo waata hadda uu tilmaamay idaa kaanat arbaciin ilaa cishriina wa a laga gaaro hal neef baa la bixinayaa siddeetan hadduu yahay sagaashan hadduu yahay boqol hadduu yahay ilaa boqol iyo labaatan neefa uu ka gaaro xabad waayo marka afartankii xabad laga qaadi lahaa iyo afartankii hal kale laga qaadi lahaa intay tashtaan bay leeyihiin aan isku darsano siddeetan ha noqdo ninka markuu yimaadana hal neef ha naga qaato nuskii kale adiga aan kuu celiyo waxyaaba noocaas oo kale ah sidaa darteed baa wuxuu yidhi ama uu tilmaamay walaa yujmacu lama jamcin karo lama jamciyo bayna mutafariqin walaa yufaraqu bayna mujtamicin kuwa isku jirana ma la kala geyn karo khashyata asadaqati sabirkii aan soo tilmaanay oo kale wamaa kaana wixii ahaada min alkhaliiطayn khaliiطayn xaggooda kuwa isugu dara kuwa isugu jira oo zake laga qaada fainahumaa ayagu labadoodu yataraajacaani waxay u laabanayaan baynahumaa dhexdooda bisawiya si sinaan ah si sawiya markaa wax ku qaybsanayaanoo haddii neefkaa neefkiisii la qaaday ama midkoodka kale uu ka xoolo badan yahay kii xoolaha yaraa ayaa u soo celinaya kii xoolaha badnaa wixii markaa laga qaaday ama nuskii markaa dhinnaa walaa yukhraju laguma bixiyo fi sadaqati sadaqada xarimatun mid gabowday neef aan baa waxba ahayn oo gabow ahoo asoo dhan duqoobay laguma bixiyo walaa daatu cuwaarin ama cawaarin mid ceebla ah oo ceeb u saaxiib ahna laguma bixiyo walaa tays orgina laguma bixiyo taysku waa markuu orgigu weyn yahay marka uu yaryaajadii baa la yidhaahdaayo waa mataqaanaa orga yaroo yar laakiin tays markii la yidhaahdo taysku waa mar allaala markuu weynaado oona markaa weyn yahay ilaa macnaha kaasna laguma bixiyo ilaa an yashaa'a inuu doono maahane almus inuu doono maahane almusa almus eh, almusadiqu midka musadiqa ah macnaha midka shaqada ku jira ee markaa zakada aruurinaya inuu asaga doono maahane orgeygan buu arkay inuu nafci leeyahay wuxuu is yidhi kan baaba hilib badanoo suuqa marka la geeyo lacag badan laga yaabaa inuu gooyo hadduu maslaxaddaa arko wuu qaadi karaa ninka zaka aruuriya wa fidada rubculcushur baa markaa laga bixinayaa ayada rubculcushur ayaa markaa laga bixinayaa cushur rubuciisa in lam takun haddaysan ahayn ilaa ilaa qofka mataqaanaa riqada haysta ama fidada ama qalinka ilaa tisciina wa mi-a ilaa boqol iyo labaatan maahee falaysa fiiha sadaqa wax sadaqaa lagama rabo ilaa an yashaaa rabbuhaa inuu asagu doono maahane lacagtii mar allaala markaad laba boqol ka yar tahay waxba lagama rabo fidada macnaha haddiise ay gaarto rubuc cushurku cushurka rubuciisa shan baa markaa loola jeedaa intaasuu markaa ka bixinayaa hadday ka yar tahay ninka iskale inuu doono maahee lagama rabo waman balagad qofkay gaarto cirdahu agtiisa min alibili xagga geela sadaqatu ljadacati jadaca sadaqadeeda mid ilka jabsato shan jir ah walaysad cindahu agtiisana aysan ahaan jadaca wa cindahu xiqa xiqo ayuu hayaayo way tii laga rabay tu ka yar buu hayaa oo afar jir ah fainahaa tuqbalu minhu kaasaa laga qaadayaa fainahaa tuqbalu minhu alxiqa xiqadii baa laga guddoomayaa wayajcalu wuxuu ku darayaa ee uu yeelayaa macahaa la jirhkeeda shaatayni laba riyood in istaysarataa hadday u fududaadaan lahu asaga ow amase cishiriina dirhaman labaatan dirham labadaa mid buu ku darayaa haddii shan jir lagaa rabo shan jir lagaa waayo afar jirna lagaa helo afar jirkii baad dhiibaysaa laba neef oo ari ahna waad raacsiinaysaa hadday kuu suurogeli karto haddaysan kuu suurageli karinna labaatan dirham buu ku darayaa waman balaqa qofkay ku gaarta cindahu agtiisa sadaqat alxiqati xiqa iyo mid mudatay sadaqadeeda walaysad cindahu lxiqana oysan agtiisa ahaanin tii yaraabaa laga rabaa ma hayo wa cindahu ljadaca mid ilka jabsatay buu hayaa oo tii laga rabay ka weyn fa innahaa tuqbalu minhu aljadaca jadacadii baa laga qaadayaa wa yucطiihi wuu bixinayaa oo wuu siinayaa almusadiqu midka musadiqee sekada aruuriya cishriina dirhaman labaatan dirham baa loo celinayaa tii yaray hadduu bixiyo tu weyn laga rabayna asagaa dhiibaayo ku daraaya tu yar haddii laga rabay oo tu weyn uu bixiyeyna asagaa la siinayaa macnaha labaatan dirham ama laba riyood laba neefoo ari ah taasaa markaa la siinayaa ninka sekada aruurinayana oo markaa bixinaya rawaahu lbukhaari bukhaari baa xadiidkaa wariyey oo xadiidku wuxuu tilmaamayaa qaabka iyo kayfiyada looga sakeeyo ariga iyo lo iyo geela aan dhehe iyo raqada fidada ama lacagta waxaa dhici karta markii loo dirahayey ee ans oo arrintaa la farahayey ma la sheegin mataqaanaa lo oo taa laguma tilmaamin in dadkaa ay ahaayeen dad joogay meel baadiye ah intaana ay keliftay inay haystaan intaa lasoo sheegay beerihii lama tilmaamin laakiin meelo kale ay noogu imaan doonaan iyo sida xaaladeedu ay tahay wa can mucaad ibnu jabalin radي اllahu canhu ana nabiy allah nebigii ilaahay ayaa bacaahu diray mucaad ila اlyamani yaman ayuu u diray faamarahu wuxuu amray nebiga mucaad an ya'huda inuu qaado ka qaada min kuli halaaثiina baqaratin soddonkii neef oo lo ah tabiican inuu ka qaado dibi aw tabiicatan ama inuu ka qaado ayadoo dhadig markaa ah ama weyl markaa ah wayl inuu markaa kab qaado amase dibi kaasuu markaa amray wa min kulli arbaciina afartankii kastana masinatan inuu markaa ka qaado masale inuu markaa ka qaado ayuu markaa amrayoo waa mid ilka jabsatay inuu markaa ka qaado laba jirya meelahabaa suuragala inay markaa tahay taa inuu markaa ka qaado wa min kulli xaalimin qof kasta oo qaangaaray diinaaran inuu diinaar ka qaado aw lahu ama wax u dhigno macaafira dharka macaafirta ah dharka macaafirta ah inuu markaa ka qaado waa dhar noocahoo caan ahaa inuu ka qaado qof kastoo xaalim ah waa qof kastoo xaalim ahoo markaa qaangaar ah rawaahu alkhamsa wallafd liaxmed baa iska leh waxasanahu tirmidiyu xadiisku xasan waaye buu yidhi wa ashaara wuxuu ishaaray ila اkhtilaafi fii waslihi wasalkiisinu ikhtilaaf ku jiro xadiidku mawsuul ya mise mawquuf waaye wasaxaxa ibnu xibbaan iyo walxaakimna xadiisku uu saxiix yeelay xadiidku waa xadiid saxiixa waxa uuna tilmaamayaa lo-da sakadeydu ayaduna inuu soddon markaa ku bilaabanayo aniga afartan baan ku soo tilmaanay geelana shan neef oo geel ah amaa lo-du waa soddon soddon hadday gaarto hal waxaa laga qaadayaa tabiica ama tabiicad waaweyn ama dibi afartankii kastana waxaa laga qaadayaa mid masanaaho markaa ilkuhu u dhaceen qof kasta oo xaalim ah waa haddii qofku mtaqaanaa mucaahid yahay oo kaafiriinta lagula ballamay in jisyada markaa laga qaado ee islaamka markaa ku dhex nool ayagu noocaas haddii ay noqdaan waxay oggolaanayaan in islaamku ay rabin aysanna gelaynin markaa kadib waxaa la leeyahay jisyaad ku joogaysaan xataa yucdu ljisyata cayadin wahum saagiruun canshuurtaasa ayaga markaa laga qaadayaa muslimiintu ayagu zakaa laga qaadaa dadkaana canshuur baa markaa laga qaadaa iyo jisi wax lagu magacaabo qof kastoo xaalima kaasaa loola jeedaa oo qaangaar ahna diinaar ama dharka macaafirtaa wax u dhigma kaasuu markaa bixinaya wacan camar bin shucayb can abiihi can jaddihi qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam tu'khadu waa la qaadaa sadaqaatu اlmuslimiin muslimiinta sakooyinkooda waxaa lagu qaadayaa calaa maya calaa mayaahihim mayaahinta meelaha darka iyo meelaha biyocabka iyo meeshaasaa looga qaadayaa rawaahu axmed baa xadiidka wariyey xadiidku waa xadiid saxiix ahoo wuxuu tilmaamayaa ninka sakada qaadaya ee sakada rabo xoolaha inuu ka qaado meel waxaa jirta xoolaha oo dhan laysugu geeyo darka inay biyo ka soo cabaan meeshaasuu u fadhiisanayaa meeshaasuu ugu tegayaa meeshaasuu markaa uga soo qaadaya wali abi daawuud waxaa u sugnaa walaa tu'khadu sadaqaatuhum sadaqooyinkoodu lagu qaadi maayo ilaa fii duurihim duurahooda maahane xaafadaha iyo guryaha ilaan waa labada meel ay xooluhu ugu kulmid badan yihiin in la soo xareeyayo xiradii ay ku jiraanoo guryaha joogaan iyo in aroor iyo waraab la geeyayo meelaha biyaha ah markaa ay joogaan inta kale foof bay ku jiraano mid dhinacaas wuu aaday mid meel galu wax ka daaqaya marka taa inaysan noqonine mar allaala marka la qaadaya sakooyinka xoolaha muslimiinta laga qaadayo inay noqoto imaa inay meehihim ku sugan yihiin ama inay duuruhu markaa ku sugan yihiin labada xadiis waa laba xadiis oo saxiixa waxayna tilmaamayaan makaanka iyo meesha looga qaadaayo dadka muslimiinta ah zakooyinkooda wacan camar bin shucayb can abiihi can jaddihi qaala qaala rasuulu اllaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi tu'khadu sadaqaatu lmuslimiina muslimiinta sakooyinkoodu waxaa lagu qaadayaa calaa miyaayihim meelaha biyo aroorka ah meelaha biyaha iyo meelaha ay ceelasha loo ceelgeynayo ama loo iyo biyo cabgeynayo xoolaha meeshaasaa lagu qaadi rawaahu axmed waa saxiix waliabi daawuud walaa tu'khadu sadaqaatuhum ilaa fii duurihim ilaa duurahoodii xaafadahoodii guryahooda ma ahee meel kaloo sadaqaadkooda lagu qaadayaa ma jiro marba waxaa loo fiirinayaa meesha xooluhu ay markaa ku sugan yihiin labadaa meel msh meeshii noqotaba wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu dhahay laysa cala almuslimi muslimka korkiisa fii cabdihi addoonkiisa walaa fii farasihi iyo faraskiisaba sadaqatun sadaqa ma aha addoonkaad leedahay kuu shaqeeya iyo faras aad leedahay labadaba zaka lagama rabo rawahu lbukhaari baa xadiidka wariyey walimuslim waxaa u sugnaa laysa fi lcabdi sadaqatun addoonku korkiisu sadaqa ma aha ilaa sadaqat lfitri mooyaane sadaqada ciidulfitriga waa mida daqarsoonka ee soomaalidu dhahdo ee la bixiyo fidrada taa ma ahani saa darteed baa xadiidku wuxuu tilmaamayaa qofku hadduu leeyahay adoon ama faras uu leeyahay jid alluu ugu talagalay inuu kula dagaalamo wuxuu u diyaarsaday mataqaanaa fii sabiillah inuu ku difaaco wuxuu u diyaarsaday arrin noocaas oo kale ah ama waaba isticmaalaaba xaaladda noocaasa inaysan zake korkooda ahaanin laakiin haddii addoonku wax soo kasbo hanti iyo lacagi ay timaado lacagtii inta la aruuriyo bangi la dhigo meel la dhigo sanana ay ka soo wareegto markaa waa suuragal in hantidaa markaa laga sakeeyo laakiin addoonkaaga sake ka bixi la dhihi maayo qofka faraskiisana waa lamidoo hal tagsi ood ku shaqaysatoon baad leedahay tagsigaaga sake ka bixi lagu dhihi maayo oo qofka faraskiisii oo kale booskiisii markaa taagan yahay amaa inuu sidii hadda aan soo tilmaanay hanti kasbo oo lacagtii inta meel la dhiga nisaab gaarto xawl iyo sanadna ka soo wareego oo saa markaa looga sakeeya maahane xaaladaa inay dhacdo maahane rawaahu albukhaariy walimuslim laysa fi lcabdi adoonku sadaqa maaha dushiiso lagaaga sadaqo qaadi maayo zako ilaa sadaqatulfitri baa laga rabaa waynoo imaan doontaa markaan gaarno sakaatulfitriga qof kasta oo muslim ah saqiir iyo kabiir dakar iyo unha addoon iyo xor intaba sakaatfidri waa laga rabaa waa laga bixinayaa qofka sidaa darteed ayaa labada waxay tilmaamayaan xaaladda noocaana in labadoodaba zake aysan markaa jirin laakiin hadduu ganacsi noqdo waa mawduuc kale gawaari baad leedahay waad ka ganacsataa waad iibisaa waad soo iibisaa min jihati ganacsiga iyo beecaa loo diyaariya darteed baa markaa looga sakaynayaa addoommadaad ka ganacsataa taasi waa baab kaloo ganacsi kale markaa noqonaysaa amaa mid kuu shaqeeyo guriga kuu joogo wax kuu soo kasboo qaraaj keena kaa asagu sake markaa dushiisa ma ahoo lagaga qaadi maayo can bahzi bni xakiim can abiihi can jaddihi qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam fii kulli saa'imatin mid kastoo sooftoo ibilin geel ah fii arbaciina afartankiiba bintu labunin inacaanoliba laga qaadaa laa tufaraqu lama kala geeyey ibilun geel can xisaabihaa xisaabteeda sakada in laga bixiyo ayadoo la nacayo xisaabtankeeda darteed in loo kala geeyo waa mamnuuc waa taan soo marnay man acطaahaa qofkii bixiya mu'tajiran bihaa qof isagoo ku ajir xisaabsanaya oo ilaahay ajir uga raadsanaya falahu ajruhaa ajirkeeduu leeyahay waman manacahaa qofkii diida sakada oo manciya fa inna annagu aakhiduuha waan qaadaynaa oo sakadii baa laga qaadayaa wa shatra maalihi xoolihiisana nuskiisa laga qaadayaa cazmatan casmo darteed oo min cazamaati rabbina waa casmo baa la leeyahayo waa amar iyo go'aan oo min cazamaati rabbina rabbigeenna amradiisa markaa ka mid ah laa yaxillu xalaal uma aha liaali muxammedin reer muxamed minhaa zakadaa la soo ururiyey xaggeeda shay-un shay xalaal ugama aha nebiga sala allahu calay wasalam iyo ehelkiisaba zakadu inay cunaan waa ka mamnuuc waa loo diiday rawaahu axmed wa abu daawuud waannasaa'iy wasaxabulxaakim baa xadiiska saxiix yeelay wacallaqa shaaficiyu shaafici wuxuu ku xiray baa la yidhi xadiidka qaadasho ee wa وcallaqa الshaaficiyu alqowla qowlka bihi asaga calaa hubuutihi sugnaantiisa haddii uu sugnaada buu yidhi waan qaadanayaa ilaan imaamiyadu waxay ahaayeen dad aad yaad xaqa u raadiya annagu ma naqaano oo waxaan iska leenahay anigu shaaficiya ahay ani waxaa ahay maalik ani waxaan ahay saa markay dardaarmayeen war qof kasta oo aan manhajkeena iyo meeshaan wax ka soo qaadanay aan aqoonin yuusan hadalkeenna ku qaldami bay dhihi jireen annagu mar allaala markuu xadiis ku sugnaado madhabkaygu ka mid yahay waxaa dhici kartaa imaamyadu mid ka mida inuu u arka xadiidka inuu daciif yahay waxaa dhici karta inuusan weli soo gaarin ama arkin hadduu sugnaaduu leeyahay madhabkayga kusoo dara xaaladaa markaa yeela qof kasta oo hadla waa qaldamaa waa nagaraa buu dhaha imaamu maalik intuu nebiga qabrigiisa dul istaagay ilaa ninka meeshaa ku jira ma ahani nebi moxamed buu la jeeday sala allahu calayh wasalam xaaladaha marka waxay tilmaamayaan qofku inuu mar walba macalxaq ahaado uusan noqon macalmadhab madhabtaasaa qabta ha dhihine diinta islaamkaa qabta dheh fiir imaamu shaafici wuxuu ku xiray xadiiska qaadashadiisa qowlkan ubuudkiisa inuu sugnaado waana sugan yahay xataa haddiiusan kitaabkiisa ku sugnayn waa lagu darayaa ilaa asaa ka dardaarmay asaa horay uga dardaarmay oo yidhi madhabkayguu ka mid yahay idaa saxa alxadiid hadduu xadiisku saxiix noqdo marka taas inaan fahmno waa lagama maarmaan teeshale ha ku dheganaanin saasaan qabaa war xaayad xadiis baa qof loo keenaya oo leeya nebigaasaa yidhi xadiis saxiixa maya madhabka kuma jiro ku leeyahay haddii xadiis yimaada madhab muxuu yahay cabdullaahi bni cabbaas wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa in dhagxaan laydinku soo qubo waxaan idin leeyahay rasuulkii allaa yidhi abubakr iyo cumaraad leedihin buu yidhi abubakr iyo cumara saa yidhi baad leedihiin ana rasuulkii alla inaan idin leeyahay markaasaad diidan tihiin oo markuu tamatuca iyo xajka arrimihiisa ka hadlaayey marka qofka saasaa loogu talagalay inuu macalxaq noqdo xadiidku wuxuu tilmaamayaa saa'im inuu noqdo eh, xeeluhu ay noqdaan afartankii neefna bintulabuun in laga qaadayo inaan la kala geyn karin ijeel xisaabtiisaan lagu kala geyn karin waa ti tilmaantaan soo bixinay man acطaahaa qofkii zakada bixiya asagoo ku furan aad u jecel mu'tajiran kuna ajir xisaabsanaya bihaa ayada falaw ajr ajkeed buu leeyahay see yeelaa baa loo bixiyaa maan mararka gobol ka mid ah manaa hurhurwaa bay nagu noqotay dadaa zakada xaaladoosaa ay tahay oo aan ku qanacsanayn laakiin markii tolku u yimaado la yidhaahdo intaasoo qarana lagugu soo qoray waa ku faraxsan yahay intaasoo waxaa lagaa rabaa tolkiyaa lagu soo duulay intaasaa markaa dhacday waxaa laga yaabaa waxa dukaanka mus inuu bixiyo zake ma la gaaray see yeela ama sadakana u dib dhigaa kuwa kudha ad arkaysaa intuu soo sakada dib ma loo dhigi karaa xaalad noocaas oo kale ah qofku hadduu u bixiyo asagoo ku ajir xisaabsanaya ku faraxsan oo ku qanacsan ajirkeeduu leeyahay waman manacahaa qofkii manciyoo diida fainaa naakhiduuha waan ka qaadaynaa zakadii xoog baa looga qaadayaa wa shadra maalihina waa laga qaadayaa sababtu maxay tahay waa casmo waay waa mataqaanaa amar waa go-aan waa garaamaan asagaa lagu tacsiirayaa oo min casamaati rabbina rabbigan amradiisa ka mid ah laa yaxilu liali muxamedin minhaa shay reer maxamed laakiin waxaa ka cuni maayaan haddaad mooday rasuulka sakadu aruurinayo inuu asagu meel cunaayo waaba laga mamnuucayba asaga iyo ehelkiisaba sakada waa ka mamnuuc sadaqadana waa ka mamnuuc maartana inta sadaqa bixiyey rasuulkii jamaacadiisa alla gaarsiiye dhahay rasuulkii jamaacadiisa nebiga asagoo nool buu diiday markaasuu dhahay waa wasakda dadka fa inima min awsaakhi annaas waa dadka wasakdooda waa xoolahan wasakdii laga bixiyey marka owlowmaa nebigu inuu cuno sal alla alayh wasalam maalin maalmaha ka mid ah timir inta la soo ururiyo sadaqaa nebiga gurigiisa la keenay xasan iyo xuseen waxay gudagaleen inay timirta ku dul ciyaaraan waa ilmo yar yar ah xasan baa hal timir intuu soo qabtay afka geliyey waana zako waa sadaqo rasuulku wuxuu dhahay ka tuf buu yihi rasuulka sal alla alah wasalam ma ogid miyaa xasano annagu inaana sadaqada cunin isagoo yar buu kuta ku tarbiyaynayaa bacdamaa xaaladdu saa ay tahay waa in la ogaado nebiga sala allahu calayh wasalam waxa uu cuni jiray dadka ka yimaada wixii hadiye ah amaa sadaqa iyo zake iyo wixii markaa lamida maya mamnuuc bay nebigu ka ahayd sala allahu calayh wasalam ama dadkii aalubeedka sheegan jiray waxaad arkaysaa qof aalubeed sheeganaya oo nebiga farciisa adha haddana tuugsanaya waa dhibaatooyinka kale haddana markaa jiraa qof allaala qofkii nebiga sala allahu calayh wasalam unisba sheegtaa waxaa la rabaa inuu is ilaaliyo waaba lagu qaraabtaaba maanta ashraaf baa nahay iyo dadkii nebiga kasoo jeedaan nahay qada keena hoo lug haddana marka dhibaatooyin badanna waa iska jiraan maanta marka xadiisku xadiis sugan وعan cali radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi rasuulkii alle wuxuu yidhi salى اllahu عalيه wasalam idaa kaanad laka hadday kuu sugan tahay oo aad haysata mi'ataa dirhamin laba boqol oo dirham waxaala calayha alxawl xawlna uu ka soo wareego waa shuruudda lagu bixiyo sakada haddii nisaabka uu gaaro oo lacagtii la bixinayay uu gaaro sanadna aysan weli ka soo wareeganin sake lagaama rabo shuruud baa loo loo dhigay shuruudahaasaa markaa jirtaa waa inuu qofku kaamilsadaa xawlna uu ka soo wareego fa fiiha khamsatu daraahimin saddex dirham baa waxaa laga rabaa khamsatu daraahim waa shan daraahim walaysa calayka shay wax korkaaga ah ma jiro xataa yakuuna laka cishruuna diinaaran ilaa labaatan diinaar uu gaaro waxaala calayha alxawlu xawlna uu ka soo wareego fa fiiha nisfu diinaar ayay markaa noqonaysaa nisfu diinaar baa laga rabaa markaa wadii labaatan diinaar ay tahay famaa zaada wixii ka ziyaada oo ka batana fa bixisaabi daalika ama fa bixisaabihi kutubaha qaarkood xisaabtiisaa la bixinayaa oo marka xoolaha ama lacagta saa looga sakaynaya diinaarka iyo ayagu looma fiirinayo oo ma aha sida xoolaha oo kale xoolaha matalan shan markuu geelu ku bilowdaa ilaa toban uu ka hal neef baa la bixiyaa ilaa toban uu ka gaaro ilaa toban uu ka gaaraayo maxaa soconaya halkaa neef baa soconaya markuu toban gaaruu laba neef ari noqdaa ilaa shan iyo toban uu ka gaarana labadaasaa socotaa laakiin xisaabta xoolaha lacagta sidaa ma ahee haddii labadii boqol ay wax ku darsadaan oo wax ziyaado ay soo galaan waa laga sakaynaa ayaga xisaabtoodaa laga bixinayaa famaa zaada saasuu ula jeedaa fabixisaabi ama fa bixisaabi daalika walaysa fii maali zakaa sakada maalkeedu ma ahaanin oo lama bixiyo oo qofku kuma waajibto xataa yaxuula calayhi alxawlu ilaa sana uu ka soo wareego hal sano oo kaamil waa inaad ka maarantaa sanadii oo la gaarin baad biil ka bixisay sanadii oo la gaarin baa hooyo intay soo hadashay wax u dirtay sannadii oo la bay wixii kala daadaateen ma nisaabkii laga bixin lahaa way ka hoos mareen waxba lagaama rabo idhahdaa waa faqiir ahba laakiin laba boqol baa meel kuu taala way soo wareegatay ma isticmaalin sanad baa ku soo wareegay weli ma taaban taajirka la sheegaya ninka noocaasa ah. wa anigu tujaar waxaa u naqaanaa dadkan diilayaasha iyo hebel jirda ee ninkii la dhahayay iyo ninkii uula ahaa iyo xoolaha faraha badan qabay maya laba boqoloo doolo haddaad bangiga dhigato sanana ay kaaga soo wareegto aadan cunin ama tahriib u aruurso ama wax kale meel u dhigee zakaa lagaa rabaa macnaha xaaladdu saasay markaa tahay abasadaag baan ku buursanayaa iyo waxaan u aruurinayaa xaaladda haddayba sana ku soo wareegto ilaa ad ka isticmaalayso zakow markuu qofku bixinayaa saasuu markaa rasuulku leeyahay sala allahu calayhi wasalam walaysa fii maali zakaa zaka maalkeeda ma ahaanin walaysa ma ahaanin fii maalin maalka gudihiisa zakaa xataa yaxuula calayhi alxawl ilaa sana uu ka soo wareego rawaahu abu daawud wahwa xasan xadiisku waa xasan buu yidhi ibnu xajar waqad ikhtulifa fii rafci baa laisku khilaafay laakiin xadiisku xadiis saxiixa xaaladaha aan soo tilmaanayna markaa wuu ka hadlayaa weli tirmidi tirmidi waxaa u sugnaa can ibni cumar ibnu cumar xaggii man istafaada qofkii ziyaadsada oo faa'iida maalan falaa zakaata zaka lagama rabo calayhi korkiisa xataa yaxuula alxawl ilaa sana uu ka soo wareego wاraajixu waqfuhu sida raajic xadiisku waa mawquufo ibnu cumar buu waqfi ku yahay ama mawquuf uu ku yahay wuxuu tilmaamayaa qofkii maal dheeraada hela qofkii maal ribxa qofkii wax ziyaadsada sana baa lagu sugayaa haddana oo islaamka cadaaladiisa haddaad wax soo heshee bixi low dhihi maayo ilaa beeraha maahane waxyaabaa dhulka ka baxa ama wixii rakaasoo dhulka laga helo beeraha waxaa la bixinaya oo laga sakeyna maalinta goysmada wa-aatuu xaqahu yowma xasaadihi buu dhahay ilaahay xoolaha ka sakeeya beeraha marka la shafaba waktigeeda taasaa markaa looga bixinayaa ayo xawl iyo sanad ma laha saa darteed waxaa looga sakeeyaa maalinta goysmada iyo maalinta beerta lasoo guro sida ilaahay tilmaamay wa waaatuu xaqahu yowma xasaadi amaa waxa ka soo haray sanad sanad baa markaa loo fiirinayaa sanad sanad baa markaa looga sakaynayaa saasay markaa xaaladiisu tahay loona baahan yahay inay dadku saawo ogaadaan wa can cali radia allahu canhu qaal laysa fi lbaqari lo'da alcawaamili ee shaqaysa sadaqa lagama raba zako rawaahu axmed wاdaaru qudniyu wاlraajixu waqfuhu ayضa xadiisku waa daciif lo-da uu leeyahay cawaamilada ah lo oo shaqaysaa dhulkay qodaa riwaayad kalea jirta oo ka lafdi duwan taasaa markaa saxiix ah taasoo tilmaamaysa lo-da dhulka qoda ama se xaaladeedu saa ay tahay lafdi noocaasaa jira kaasi waa saxiix marka wuxuu tilmaamayaa hal lo oo kuu shaqaysa ama ciddaa biyo loogu dhaamiyaa awr baa jiro xaaladiisu ay saa tahay dhibiyaha lagu dhaamiyo aan ka mid ahayn kuwa kale xaaladaha noocaas ah inaysan markaa zaka ahayn zakana markaa laga rabin oo aan tirada zakada markaa lagu darayn laysa fi lbaqari alcawaamili sadaqa sadaqayn taqaanaa lo'da cawaamilada ah ee camalka qabata ee shaqaysa zaka markaa ma ahaanin marka xadiidkuu abu daawuud baa wariyey iyo daaruqudni laakiin rajax ahaan waxaa la tilmaamaa xadiidku inuu inuu mutaqa yahay mid mawquufa calaa cali macnaha cali dushiisa wa can camr bin shucayb can abiihi can jaddihi cabdullaahi ibna camr waaye ana rasuula اllahi salى اllahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi man weliya qofkii tawaliya oo maamula amase weli u noqda yatiiman agoon lahu agoonkaana uu leeyahay maalun xoolo falyattajir e, lahu ha u maalgeliyo ha u tijaareeyo macnaha lahu asaga walaa yatrukahu yuusan uga tegin walaa yatrukhu yuusan u dhaafin xoolihii xataa ta'kulahu asadaqatu ilaa sadaqadu ay ka cunto rawaahu tirmidi wadaaru qudni wa isnaaduhu daciif buu yidhi ibnu xajar se uu sheego waayo xadiisku waa daciif wuxuuse tilmaamayey haddii matalan nin agoon ah aad maamulkiisa qabato agoonkuna uu hanti iyo xoolo leeyahay xoolihii u maalgeli oo uga shaqay baa la leeyahay ha bato yuusan uga tegin ilaa sakadu ay ka dhamayso waayo sanad kasta haddii saka laga qaado waxuun laga bixiyo wixi bay baaba'ayaan laakiin ugu shaqeey wuxuu hasii bataano bacdamaa xadiisku daciif yahay waxaa la ysku hayaa agoonka xoolihiisa sake ma laga lagu leeyahay ma samaya ilmaha yaryarkii agoonkii aabbahood dhintay culimmadu aad bay isugu hayaanoo qole waxay leeyihiin horta waxaa la leeyahay zakada sideedaba ma xaq qofka lagu leeyahay baa masuu xaq maalka lagu leeyahay hadduu noqdo xaq maalka lagu leeyahay xoolaha agoontii laga sakeyey markaa noqonaysaa haddiise ay noqoto xaq qofka lagu leeyahay inuu yahay agoonka waxba ma laha lahaba dembina ma gaarin waxna ma gaarin waa ilmaa yatiimu agoon ah waayo qofku intuu qaangaarin ayaa agoon la yidhaahdaa qofku hadduu mar qaan gaaro waa ka baxay agoonnimo ilaahay ilaa uu tilmaamay agoonta imtixaana ilaa ay ka gaaraan nikaaxigo ee mataqaanaa xilli qaangaari wax kala ogaadaan fa in aanastum minhum rushdan haddaad hanuun ka heshaan xoolahooda u dhiiba buu dhaha subxaana wa tacaala waa la imtixaama agoonka imtixaana laga qaadaa kaalay baad leedahay haddii aan kuu dhiibo hal milyan maxaa samayn lahayd hal milyan ahaa intaan ka bixi lahaa nacnacbaa intaa kusoo iibi lahaa kaasaa markaa yeeli lahaa buufinaa kusoo gadala hadduu yidhaahdo weli waayo macnaha weli rushdi lagama heli hadduu dhaho laakiin intaan qayb meel dhigto qaybna aan meel yaroo mexrada ku furto yaa wixii ka soo baxa haddana waa gedgedin lahaa saasaan markaa yeeli lahaa xaaladda noocaasa fa in aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayma maalahum agoontii maanta waa koreen adeerada dadka gobol ka mida naftay u keeneen waa laga sheegtaa aalaalkood baa dhintay ilmihii xoolahoodiiaa lagu dhaafay ma maamadii waa sheeganaysaa ilaa iyo hadda waa labaatan jiro ayagaa guursadoo ilmo dhalay weli hantidoodii ma arkin dadka xoolaha agoonta hayo xoolaha agoonta iska siiya oo ku wareejiya waxaana la amray inaan u hayno in alaal intii rushdi laga helaayo haddaad mar ka heshaan u dhiiba wudha ilah subxaana wa tacaala saa darteed baa xoolaha agoonta waxa ugu dhibka badan bay ka mid yihiin waxyaabaha ilaahay uu ku tilmaamay naag la cunaayo xoolaha agoontaa ka mid ah in اladiina yakuluuna amwaala اlyataama dulman inamaa yakuluuna fii buطuunihim naaran buu dha ila subxaana watacaala maxaa usii dheer wasayaslawna saciira saciirana markaa waa gelayaa agoon aad iyo aad bay u badan yihiin agoon xoolahooda inta layska ilaalin kara waa layska ilaaliyaa waa lagu dhiiradaa maanta war xoolo agoon hayna intaysa dafka afkiis ka soo bixin toban baa gacanta taagaysa toban qofood macnaha qofka noocaasa ujeeddo kale ma laha ilaa ilaahay uu yidhi subxaana wa tacaala ee xoolaha agoonta ha ku israafina qof allaala qofkii faqiir ah oo xoolo agoonhaayo u shaqaynaaya falya'kul bilmacruuf waman kaana haniyanna falyastacfif xataa haddaad xoolo agoon hayso mushaara kaa qaatay iyo intaan kaa waxiy haddaad hantilo leedahay waa mamnuuc ilaah wuxuu yidhi faman qofkii hani ahna falyastacfif iska xabso ugu shaqeey saacid nafsaka ugu shaqeey xoolaha agoonta haddiise aad faqiir tahay mushaarkii nin faqiir eh, nin oo ah eh, shaqaale uu qaadan lahaa ka qaado culimmada gobolka mid ah xoolaha agoonta dhibkooda waxay gaarsiiyeen inay dhahaan waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruuf waxaa loola jeedaa hadda ha ka qaata meel ha ku qoro hadhow hadduu xelma ha soo gudo shili inuu ka qaata maba ahanba heerkaas xataa waa la gaaray fuqahada annagana maanta waabuu ku dhiiranaaba nin dhintay unbaa la sugayaa hantiilo ah isla markaana lala wareego gabadhii waxaa la leeyahay waxaa ku guursanaya walaalkeed walaalkii macnaha ninka dhintay hadday diiddo shil la siin maayo magaaladay ka jirtaa hadday ogolaatana markaa waa sidii la rabayba hanti usoo hantidii isku soo wareejinayaa markaasaa dumarka gobol ka mid ah waxay taagan yihiin maxaa adeeradaa idiin geeyeyba habaar afar iyo labaatan ka sa ay wadaan marka adeerada waxaa loo baahan yahay inay ilaahay ka cabsadaan inay taacada alle ku dadaalaan gabadhan la dumaalaayo waxaa la dumaali karaa marka eedu raalli tahay haddaysan raali ahayn waa mamnuuc albaabkaasay ka degaysaa lantideedii wixeeda la siinaya waa lagu wareejinayaa saa haddaan la yidhi qiyaama la isku qabsan doonaa waayo marka hore waa la dhexli jiray naagaha haddii ee ninka dhinto ama naagtu ay hanti leedahay wiilkan uu ka dhinto ka kalea lagu daraa ka kalea lagu sii daraa sida xoolaha loo dhexlaa loo dhexli jiray ilaa ilaahay soo dejiyay yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tariu nisaaa karha mamnuuc waa naagana dhaxashaan karhi macnaha dumaal qasaba ah maba jirta diinta islaamka walaalay ha bixinin ilmaha walaalkiisaa jooga ilmaha halisla koriyo ha lagula ogaado ahlan wasahlan hadday dhahdo aynoon la qasbin waa sidii la rabay dhib kuma sugna waa la dumaali karaa laakiin ani ma rabo bannaankaan u baxayaa adna lacag baridaa taalla maanta adna lagu siin maayo warshaddii odayga ka tegey warshad buskud iyo warshad jalaatuu ka tegey waa loo diiday waasay u shaqaynaysaa afar labaatanka saac asaga ayadana markaa looma ogola marka xaaladaasay diintu islaamku diidan tahaye agoonta ha layska ilaaliyo xoolahooda waman kaana haniyan ninkii ani ah falyastacfif waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruuf macruuf ha ku cuna ha ku cuna buu dhahay israaf ha ku samaynina xoolaha agoonta idinkoo kala degdegaya buu dhahay ilaahay ayakburu inay idinku soo weynaadaan wuxuu is intuusan kan kugu soo weynaanin wixiis waa bateene israafi xoolihii dhan buu baabi'inayaa magaciisuu ku qorayaa waxaan hanti adduun waayo walaalayaal lacagtaasuu ninkaa uga dhintaad uga dhimanaysaa xisaabtan aakhirana waa kuu dambaysaa marka aad ha loo dadaalo in allah khayrkii wanaaggana aad ha loo sameeyo marka wuxuu leeyahy abu xaniifa abu xaniifa wuxuu qabaa xoolaha waaye macnaha yatiimka xaq lagu leeyahay inuu markaa yahay marka haddiisaan soo tilmaanay ay tahay xoolo agoon eh, macnaha wax eh, agoonka ama lagu leeyahay waa bixinayaa ama ha yaraado macnaha saasu markaa leeyahay xaqii xaq maal hadduu yahay iyo xaq yatiim hadduu yahay saasay markaa u kala saaraan marka meelo badan oo looga hadlayna markaa waa jiraa laakiin xadiisku waa daciif walahu shaahidun shaahid buu leeyahay xadiiska mid kaloo markhaati oo mursal ah cinda ashaaficiy shaafici agtiisa asaguna waa daciif haddii markaa uu sulxan lahaa ama deliil uu u noqon lahaa agoonta inta badan ha la ilaaliyo qofkii ilaahay xoolo agoon u dhiibayoo gacanta ku haayana si loogu talagalay uga soo baxa nalama dhiin xoolaha agoonta dhammaan faraha ka qaada nin kas inuu dhao xoolo agoon ma qabanayo ma aha way weydiiyeen saxaabada maxaa soo degtay wayas'aluunaka can ilyataama agoontaay ku weydiinayaan qul islaaxun lahum khayr wain fa ikhwaanukum haddaad isku xoolo darsataan waa walaalihi wallaahu yaclamu اlmufsid min almuslix ilah waa kala ogaya subxaana watacaala kan fasahaadka u socda iyo kan markaa wax wanaajinaya وعan cabdالlahi bn abi awfa radia allahu canhu qaala wuxuu yihi kaana rasuulu الlahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sal اlه alيه wasalam idaa ataahu hadday ula yimaadaan qowm qowm bisadaqatim sadaqadooda qaala wuxuu dhihi jiray allahuma صali calayhim ilah u naxariiso ama u dembi dhaaf muttafaq calayh wuu ducayn jiray nebiga haddii sadaqa loo keeno ama zake qof ula yimaado wuu u ducayn jiray markaasuu cabdullahi aabi intuu u keenay rasuulka sadaquu yidhi ilaahayo u naxariiso ibnreer eh, aala awfa abi awfa macnaha taa marka waxay tilmaamaysaa aayaddii khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum watuzakiihim biha wasalli calayhim buu dhaha ila subxaana wa tacaala u ducay rasuulkii allow ina salaataka sakanan lahum ducadaada xasil u ahe xoolay u xasilinaysaa way ku degayaan u ducay rasuulka ilaahayo marka qofka zakada marka loo keeno inuu duceeyo waa meeshii riddadu ka bilaabatay nebi maxamed ma dhintay ah zaka maba dhiibaynay dheen dadkii ridoobay wax yaroo reer maki reer daa'ifa ma ahee inta kale way ridoobeen markuu rasuulku dhintay waay nebigii noo ducayn lahaaba waa dhintee yaanoo ducaynaa yidhaahdeen abubakar waatuu la dagaalamay riddadana ka soo celiyey qiso dheer bay markaa ahayd muttafaqun calayhi wa can cali radia allahu canhu ana alcabbaas radia allahu canhu sa'ala nebiy nebiguu su'aalay sala allahu calayh wasalam fii tacjiili sadaqatihi sadaqadiisa horumarinteeda qabla an taxil intaysan xalaaloobin ka hor macnaa intaysan goino inoo waqtigeedii la gaarin farahasa lahu fii dalika nebigu waa u rugsayay sal alla alayh wasalam rawaahu tirmidi iyo walxaakim xadiidku waa xadiis xasan ah baayo haddii ay jirto amase qofka uu rabo sakadii inuu bixiyo waqtigeediina la dhiman yahay wax ka dhiman yahay in haddii uu sii tacjiiliyo dhibaataysa markaa ku sugnayn nebiga nin buu sakada inuu soo aruuriya u diray saddex nin baa soo diiday buy ibnu jamiilna waa soo diiday cabbaasna wuu soo diiday khaalid ibna weliidna wuu soo diiday bay yidhaahdeen markaasuu rasuulku dhahay ninka lagu magacaabo ibnu jamiil wuxuu aha nin faqiir ahoo hani noqday weligaa faqiir wax ugu daran haddii ilaahay diinkii subxaana wa tacaala uusan ku soconin hadduu wax kugu helo nin baahi badnaa mashaakilkeeday leedahay saa darteed baa shalayna wuu kugu dhex jiray qada iga bixi naftuu kuu keenay maanta wax ma helay waaba ka guuraaba xaafadaan oo dhanba meelaha sawdsii iyo meel aan laga arkaynin yaa laga yaabaa u leeyahay ilmaha dhiiqadii waxaana u diidayaa ilmaha iga xanuunsanaya wallahi hantida in badan isbitaal bay ku baxaysaa bertii wuxuu diidayaa in wax laga qaato meeshaan dhan waa ka bax kijaadha iyo meelaha la sheegaayo aada waa markuu wax helo intuu kalena meeshaanuu ku dhex meeraysanayaa waasuu kuu daba taagan yahay markuu kaa hor yimaado wuu kaa leexanayaa assalaamu calaykum markaad dhahdo shalay wuu kuu soo ordi jiray wxiskaa dhiga waxu ku maqlinba wxiskaa ma bushaxaadaa kan marka faqiirka ugu daro hadduu helo marka ninkii noocaas haawaay buu yidhi waxaa soo haray cabbaas cabbaas wuu tacjiiliyey e-, e-, sekadiisii sida xadiisku tilmaamayo khaalid ibni waliid wixiisii cadaadkiisii hubkii dagaalkii wixii oo dhanba hore u bixiyey marka inakum satadlimuuna khaalid khaalid waa dulminaysaan buna nebiga sal alla alay wasalam khaalid waa madluum waa qof la dulminaayo marka cabaas nebiguu su-aalay sal alla alayه wasalam sadaqada inuu tacjiilin karo horumarin karo intaan la gaarin nebiguu u rugseeyey sal alla alayه wasalam wa can jaabir bni cabdillaah radia allaahu canhu can rasuuli illaahi qaala wuxuu yidhi laysa fii ma duuna khamsin aw awaaqin oo min alwaraqi sadaqa walaysa fii maa duuna khamsi dawdin min alibili sadaqa walaysa fii maa duuna khamsi awsiqin min atamri sadaqa rawa muslim baa xadiidka wariyey rasuulka sala allahu calayh wasalam waxa uu tilmaamayaa wixii ka yar khamsa awaaq oo waraqda ka mid ah waa fidada waa xagga lacagtee sadaqa lagama rabo fii maa duuna khamsi awaaqin halkii uqeyd waa meeqa waa afartan dirham shan marka lagu dhufto waa laba boqol laba boqol bay ku bilaabanaysaa min alwaraq sadaqa wixii ka yar qofka sake lagama rabo walaysa fii maa duuna khamsa dawdin oo min alibil shan neef oo geel ah wixii ka yar qofkii haystana sadaqa zaka lagama rabo walaysa fii maa duuna khamsa awsuqin shan wusqiyadood wixii ka yar oo min atamr timir ahna sadaqa lagama rabo osq waxaa loola jeedaa waa ratirar halkii wasqiyadoodna waaaa waxaa loola jeedaa macnaha intan oo dhan marka laysku daro waxay inta badan noqonaysaa waa saddex boqol oo sus baa loola jeedaa wixii ka yar qofkii haystaa waxba korkiisa markaa ma ahaanin baa la leeyahay marka wasqiyooyinka iyo awaaqa owqiyadu waa afartan dirham saan soo tilmaanay afartan dirham shan owqiyadood waa shan oo afartan midiiba ah oo min alwaraqi fidada waa qadinkee sadaqa ma ahaanin waa qofkii laba boqol wax ka yar haystaa walaysa fii maa duuna kamsa dawdin shan rati waa horintaa loola jeedaa dawdkee oo min alibili geel ah aydan sadaqa lagama rabo walaysa fii maa duuna khams awsuqin shan wusqiyadood saan soo tilmaanay wasqiyada ama wasaq ah macnaha waa ratirar waa lixdan sus baa loola jeedaa shan marka lixdan lagu dhuftana waa saddex boqol ka yar qofkii haystaa sadaqa lagama rabo sida loo bixinayn way noo imaan doontaa haddii rabbi idmo rawahu muslim baa xadiidka wariyey walahu min xadiid abi saciid laysa fii maa duuna qams awsaaqin iyo qamsa awsaq waa isku macno oo min atamri walaa xabba timir iyo xabadba ah macalka hore timir bay tilmaantay haddana waa raashinkii xubuubtii sadaqa markaa lagama rabo ayadana wa aslu xadiid abi saciid muttafaqun calayh asalka xadiidka abi saciid waa mid muttafaq ah wuxuuna tilmaamayaa kayfiyooyinka ayaa markaa loo sakaynayaa wa can saalim bin cabdillaah can abiihi can الnabiyi salى اllahu calayh wasalam qaala wuxuu dhahay nebiga fii ma saqat الsamaau wixii ay samadu waraabisay wاlcuyuunu iluhuna ay waraabiyeen ow amase kaana ahaaday cahariyan xididka nuug macnaha waa geed aan u baahnayn waraabo xididkiisa intuu xoog dhulka u galo hoos meel taga asaa biyaha soo dhuuqa marka xididkuu ka cabaayo xididka nuug waaye alcushur baa laga qaadayaa toban marka loo dhigo meel ka mida wixii soo baxa wa fii maa suqiya wixii lagu waraabiyo binadxi dhaan waa loo soo dhaamiyeeyo wadaan iyo waa noocaasaa markaa loogu keenay nisfu alcushur baa laga qaadayaa asagana rawahu lbuqaari baa xadiidkaa wariyay waa islaamka cadaaladiisa waa sida islaamku uu tilmaamaayo lagu dulmin maayo alin waxa dulminin haddii dhibdhib ay beerta kugu baxdo cirkaa waraabiyo samadii baa timid waxaa waraabiyey ilo iyo kanaalaa loo soo jeexay ama geedkii waa xididkanuuga oo cafariya ama bacli waaye markuu saa yahay wixii soo baxa toban marka loo dhigo cushri baa markaa laga bixinayaa toban meelood meel toban kiiba hal meel baa laga bixinaa wixii laakiin dhaan la isticmaalay wadaanta dhabarkaa loogu soo dhaamiyey beertii biyaha waa ka fog yihiin matoor lagu soo furay oo lagu soo daayey ma jiro waxaa kaa galay juhdi weyn toban marka loo dhigo mid ka mid ah nuskiisa kaasaa markaa bixinaysaa buu leeyahay xadiiska waa nisfu rawahu lbukhaari baa xadiidkaa wariyay waliabi daawuud ow kaana baclan bacliga iyo waxaa isku mid ah waxaa isku mid ah cataryaha macnaa labadaa waa isku macno oo waa wixii xididkanug markaa ah cushur baa laga qaadayaa wa fii maa suqiya wixii lagu waraabiyey bisawaani sawaani sawaani wixii markaa lagu waraabiyey aw inadxi waa dhaanoo isku mide eh. nisful cushur baa laga qaadayaa cushur nuskiisa toban meel meel ka mid ah nuskiisa marka qof kasta si beerta uu dhib iyo rafaad ugu maray iyo hadba markaa ku xihan tahay loona baahan yahay inuu markaa wax uga sakeeyo wa can abi muusa alashcari radia allahu canhu iyo wa mucaadba radia allahu canhuma labadooda allah ka raadi noqdee ana الnabiya salى اllahu calayhi wasalam qaala lahumaa wuxuu ku labadooda laa ta'khudaa ha ka qaadina fi sadaqati sadaqada ilaa min hadihi اlasnaafi alarbacati noocyadan afartaa ma ahane afartan asnaaf ka qaada ashaciiri waa shaciirta wاlxindati waa xindada wالzabiibi waa zabiibka iyo wاtamri timirta shaciirta waa nooc qamadida ka mid ah kaa ka qaada xinqaduna waa burkaa loola jeedaa kaana ka qaada waxaad kaloo ka qaadaan ee zabiibka asagana zake ka qaada iyo tamr timirta rawahu abaraani waalxaakim waa xadiis saxiixa beriiskii lama sheegin ee waxyaabihii kale lama sheegin raashinkii waxaa suuragala intaan ba isticmaali jireen in xilligaysa markaa jirinba laakiin wax allaala wixii xuboo beer ka soo baxa waa laga sakaynaa ilaa waxyaaba axaadiistu ay dhihi doonaan halayska daayo maahane shay waxaa jira aan kayd geli karin intaanba geed keed bay galaan shaciirta xabdada zabiibka timirta keed bay galaan ama waxyaabaaan kayd gelin baa jira oo maanta haddii la soo gooyo beri xataa aan kuu gaaraynin nyaanyaad soo goyso kale barbarooni iyo dhancaasoo kale marka wixii noocaas waa mawduuc kaloo waynoo imaan doontaa laakiin asnaaftaan ka qaada markuu rasuulku leeyahay afartan nooc ka qaada macnaheedu maa wax kale ha ka qaadina laakiin intaas inay isticmaalayeen ayaa markaa suuragal ah taasayna markaa u badnaanaysaa rawaahu daara qudni wاlxaakim waa xadiis صaxiix ah weli daara qudni waxaa u sugnaa can mucaad qaala faama alqiطaa wاlbaطiiq wاlrumaan wاlqasr faqad cafaa canhu rasuul اlah sal اlه alيه wasalam intaa rasuulku uu cafiyey qiaa waxaa loola jeedaa waa geed qara u egoo markaa ka yar gaalka khajaarka wax yar weyno miro ku jirjiraan loola jeedaa inta layska tuuraa la cunaa batiiqan waa suuragal in xabxabka laftigiisa loola jeedo rumaanku waa taqaanaaba sheega geedka rumaanka ah iyo qasabka sow ma aha faqad cafaa canhu rasuulu اllah rasuulku wuu cafiyey waisnaadahu daciif laakiin xadiisku suu tilmaamay imaam ibnu xajar waa xadiis daciif ah saa darteed beeraha iyo waxaa ka soo baxa iyo zakooyinka geela lo-da waxyaaba hadda aan soo tilmaanay dhammaan waxaa aad iyo aad u fiican oo habboon in markaa laga sakeeyo ilah subxaana watacaalana loogu dhowaado khayrka iyo wanaagana loogu dalbo zakadu inay wax badido maahee wax ma nusqaamiso weli baabkii zakadaanu ku jirnaa laakiin meesha ay noo joogto wabilaahi tawfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam